asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii kow iyo soddonaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab ى qala almualifu raximah llahu tacaala baabu man jaxada shaya min alasma wasifaat waqawli llahi tacaala wahum yakfuruuna biraxman qul huwa rabbii laa ilaha ilaa hu calayhi tawakaltu wailayhi mataab wuxuu baab u yahay man jaxada cid idiida shay-an wuxuun oo min alasmaa'i magacyaha ilaahay ka mid ah waasifaati iyo tilmaamaha alle ka mid ah ciddii diida cidaasuu baab u yahay wa qawli illahi tacaala buu baab u yahay oraahdii ilaahayna baab uu yahay uu yidhi wahum yakfuruuna waxay ku gaaloobayaan biraxmaan magaca alle ee raxmaan ah ayay ku gaaloobayaan qul waxaad tidhahdaa huwa raxmaanku rabbi rabbigay weeye laa ilaaha mid xaq lagu caabduna ma jira illaa huwa isaga mooye calayhi isaga dushiisa oo keliya ayaan tawakaltu tala saaran wa ilayhi xaggiisaana mataabi noqoshadaydu ay ahaatay waxa uu baabkan sheekhu ugu talagalay inuu kaga hadlo qeyb ka mida ah tawxiidka oo inagii soo sheegnay oo tawxiidka culimadu saddex qeybood bay u qeybiyaan iyadoo lagu salaynayo alistiqraa baadhis markii la sameeyey oo nusuusta kitaabka iyo sunnada la dhex galay ayaa culimadu tawxiidka saddex qeybood bay u qeybiyeen qeyb waa qeybtii ku magacaabeen baan ihi tawxiid aluluhiya qeybna waa tawxiid alrububiya faibna waa alasmaa wasifaat alasmaa wasifaat marka baabkan kaga hadlaya alasmaa wasifaat macnaheedu waxa weye ilaahay subxaana tacaala magacyuu leeyahay tilmaamana wuu leeyahay magacyahaas iyo tilmaamahaasina waxay ku yimaadeen kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga sal alla alay wasalam marka siday u yimaadeen kitaabka ay ugu yimaadeen in loo qaato loo rumeeyo middaas wey midda macnaa waxa weeyaan la rabo meeshan uu sheekhu kaga hadlayo <clears throat> marka ciddii ilaahay magackiisa diida ama sifatiistiisa diida oo laga hadlo ayuu meeshani uu baab u yahay baabkan kadaas uu sheekhu u sameeyey diidadaasi marka waa dhowr nooc diido waa mid gaalnimo aho shaki uusan ku jirin ruux hadduu isa soo taagaba ilaahay magac maleba tilmaamana male wax sifo uu leeyahay ma jirto waa gaalnimadiisa kafirsh kuma jirto maxaa yeelay ilaahay hadalkiisii subxaana wa tacaala iyo warkiisii iyo warkii rasuulka sal ly slam intaba waa diiday diidana waa inkaar iyo diido ta'wiil uu keenay macnaha waxa weeye sifaatkii kusoo arooray kitaabka ama sunnada kusoo arooray yaa wuxuu u fahmay macnaha ay saxda ku yihiin macno aan hayn yuu ka fahmay meel kaluu macnaha u leexinaya leexintaana hawadiisa ma raacayo waxoogaa meel buu yaraha maaragtay ama luuqa-a ah, ama macnaha wax saasoo kaleeta ayuu ku yara tiirsan yahay macnaheedii oo laga leexiyo daahirka ahaa oo macno kale loo leexiyo iyadana waa nooc taawiil ah waayo taawiilkaasaa marka laba nooc isaguna ah nooc waxa weeye macnaha uu ka leexiyey mooye ee uu u leexiyey haddii luqada carabiga uu loo isticmaalo ta'wiil baa la yidhahdaa musawiq ah tawiil waxoogaa saaiqa la yidhaahda oo matala waxaa lagu misaaliyaa ilaahay subxaana watacaala tilmaamihiisa waxaa ka mid a qur-aanka iyo sunnada kusoo arooray ilahay inuu yad leey inuu yad leey gacan leey yadda marka luqada carabiga waxaa loo isticmaalay kusoo aroortay bimacna anicma waalqudra awood iyo nicmo labadaba waa loo isticmaala luqada carabiga way ku timaadaa gacantan caadigana waa kusoo arortaa markaasi wuxuu ta'wiilinayaa macnihii saxda ahaa ee loola jeeday intuu ka leexiyo yuu macno kaloo kelimadan loo isticmaalo luqada carabiga ay ku timid yuu u leexinaya macna daahirka macnaha ka muuqdana waa ka leexinaya kaa waxaa la yidhahdaa ta'wiil oo saa'iqa la yidhaahda waxoogaa nooc nooc musawiqa ku jira kaas marka dadka la yimaadaay ma gaaloobayaan ma gaaloobayaan waana taqriiban culimada taawiilka samaysay intooda badan qaybtaasay ku jiraan qaybta labaadna waxa weye inuusan lahayn wax maaragtay yani musawiqa lahaynoo luqada carabigaaba kelimadan looma isticmaalo macnaha uu leexinayo macna loo isticmaalaba maaha kaasi waa kufri wey isagana waa gaalnimo w macana sida ilaahi subxaana wa tacaala bal yadahu mabsuudataani markuu yidhi uu yidhaahdo yani dhulkii waxaa laga wadaa samada oo dhul iyo sama yad looma isticmaalo luqada carabiga kuma timaado marka waa taxriif waay taas dhinahaasaa marka loo kala qaadqaadaa oo macnaha wax weeyaan yani ruuxa ku gafay marka la fiiriyo yaa loo kala qaadqaadaa lakin kulley kolleyba culimada waaweyn ee ajilada ah ee baabkanka daata macnaha ku simbirraxatay yani waxay leeyihiin cudurdaarkooday leeyihin walaa shaka man jaxada cidii diida shay-an wuxuun diida oo min al magacyaha ilahay ka mid ah a iyo tilmaamihiisa iyo wa qowlihi tacaala ilaahay odhahdiisii buu baabu yahay uu yidhi wahum yakfuruuna biraxmaan yani aayadda aayadda ka horreysay kadalika arsalnaaka fii ummatin qad khalat min qabliha qad khalat min qabliha umamun litatluwa calayhim aladii awxaynaa ilay wahum yakfuruuna biraxmaan saas kadalika sidaas oo kalean arsalnaaka ku dirnay nebigow ummatan ummad baan kuu dirnay ummaddaasoo qad khalad ay tagtay min qabliha ah horteed umamun ummado kale ay tegeen maxaa lagugu diray litatluwa si aada ugu akrido calayhim dushooda alladii waxyiga awxaynaa aan waxyoonay ilayka adigaan ku waxyoonay waxyiga lagu sii dhiibay iyo kitaabka inaad ku dul akrido daraaddeed baan kugu dirnay walxaal baan saa kugu dirnay oo waxyi kugu sii dhiibnay yakfuruuna ay ku gaaloobhayaan biraxmaan allaha raxmaan ay ku gaaloobayaan biraxmaantaa lagama wado ilahay bay diidan yihiin ilahay bay diidan yihin lagama wado laakiin maxaa laga wadaa waxaa laga wadaa magaca raxmaan ah yay ilaahay uga ogolayn subxaana wa watacaala oo waynoo imaan doontaa insha allahu tacaala carabtii jaahiliga ahayd magacyaha ilaahay subxaana wa tacaala arraxmaan wax la yidhahdo kumayna dari jirin umanay umayna yaqaanaan saas daraaddeed way diideen waxay dhahdeen raxmaan karaamadooda anagu ma garanayne na dhaafi bay yidhahdeen naro dhaaf waxaa la yidhi nabiga sal alay slam waxaad ku tidhahdaa raxmaanku waa rabbigay wey rabbigay baa magaca araxmaan la yidhahda iska leh mid xaq lagu caabudana ma jiro oon isaga ahayn isagaanan ugu tala saaran isagaanan u laaban oo u toobad keenaya macnaha ama isagaan u laabanaya aakhara aaday aakhara markii macnaha aan aadana xaggiisaan u laabani saa ku dhawaala nabiga salawatulli waslamu caleyh inayna ilaahay diidanayn subxaana wa tacaala oo lagu eedaynaynin ilahay bay diidan yihin laakiin waxa lagu eedanaya ay tahay magacanay diidan yihin ilan inaad ogoshaa ilaahay subxaana tacaala jiritaankiisa iyo in aad ka muransan tahay jiritaankiisa waa farqa udhexeey marka kamayna muransanayn jiritaanka ilahi subxana watacaala awooddiisana mayna ka muransaneen lakin magacanay diidanayeen magacan ilahay ma magacanay diidanaayeen waana magaca ilahay leeyahay subxana watacaala taa wey midda lagu haysta marka marka magacyaha ilaahay iyo tilmaamaha uu leeyahay oo la diidaayey waa arrin aada halis u awey arrin aada halis u aweyo yacni ma sahlana sida la doonayo waajibkaana waxa weeye waa sidii salafka ridwan ullahi calayhim saxaabadii nabiga sal alla alay waslam iyo taabiciintii iyo culimadii waaweynea ee aimada ahaa sida ka sugani wuxuu yahay magac walba iyo sifo walbo ilaahay subxaana tacala kitaabkiisa kusoo aroortay ama axaadiista nabiga ku timi salawatullahi wasalaamu caleyh in sideeda loo daayo la rumeeyo sideedana loo daayo laguna xambaaro macnaha ay kutas kutusayso mid ilaahay u qalma subxaana watacaala mid ilaahay u qalma oo yani waxa weynankiisa iyo cadamadiisa ku haboon macno noocaas oo kalea in loo daayo macna oo aan la odhana ilaahay magacyo male ama tilmaamo male taasi waa gaalnime yani inaan loo diidin wuxuu isagu sheegtay alla subxaana watacaala taasi waa halis ta labaadna in aan la odhanin ilaahay tilmaamahaasuu leeyahay tilmaamihiisuna iyo sifaatkiisuna kuwa addoommado kale ay u egyihiin taasina iyaduna waa halis kale wey labadaa khataroodba waa la ilaalin marka inaad tidhahda ilaahay waxba ma lahana waa halis oo tidhahda ilaahay yad ma laha gacan ma leh oo rabbi subxaana watacaala macnaha sidaa ma leh oo carshiga kama kor noqonin oo habeenka qeybtiisa ma soo dawo ilaaha inaad diiddo ood saa isu hortaagtana waa kufriga gaalnimo waay in aad tidhaahdo ilaahay asmaadiisa sifaatkiisa iyo tilmaamaha uu sheegtayna iyo kuwa addoommada waa isku mid oo qalbigaaga ay ku dhalato shubhadaasina shubhadaasina waa arrin iyaduna halisa wey maxaa la doonaya marka inaad qirto haddana u qirto si ilaahay u qalma subxana wa tacala saasaa la doonaya ilaahay carshigiisu ka sarreeyaa si isaga u qalantuna uga sarreeya ma garanayno intaa wax ka badan oon ka garanayno ma jiro ilaahay subxaana watacaala yad buu leeyahay gacan buu leeyahay laakiin waa mid isaga u qalantay mid addoommada kuwooda u eg ma aha makhluuqaadkiisa ma shabaho ilaahay subxaana watacaala intaasaad kaga gaabsan wahaakada sifaatka ilahay oo dhan sidaa ku direen maqal buu ilahay leeyahy subxaana watacaala laakiin maqalkiisu ka addoommada kale ma aha qacan qaabkee u yaallaa ma garanayn maxaa yeele shayga waxaynu garan lahayn qaabkuu u yaallo iyo kayfiyadiisa waxaa la garan karaa ama isagii inaad indhaha ka qaato ood aragto waa kow ama mid kaloo u eg in aad aragto ood uga tusaale qaadato labadaa mid unbaa lagu garan karaa soo ma labadii midna ma hayno marka ilaahay daatadiisa subxaana watacaalana ma indheheennu ma qabanin sidoo kaleeto shay shabaha oo u egna indheheennu ma qabanin sifaadka iyo tilmaamuhuna waxay raacsan yihiin haaliban daatadii raacsan yihiin daatadii haddaan waxba laga garanaynin asmaadii iyo sifaatkiina qaabkay u yeelaan iyo kayfiyadooda rasmiga waxba laga garan maayo ilaahay baa subxaana watacaala gooni lo la macna oo mutashaabih bay dhankaa ka yihiin laakiin macnaha ay kutusayaan oo innaga aan ka fahmaynaay oo ah macnaha samiic marka la ilahay inuu ina maqlayaa basiir marka la yihahdo inuu ina arkayaa xakiim marka la yidhahdo inuu falsayo shay walba meeshii ku habboonaa uu dhigo macaanidaasi waa macaani aan fahmayna wey macna sidaa marka in la yidhaahdo wey oo saa loo daayo ilahi subxaana watacaala marka asmaadiisu waxaan ujeedaa sifaatkiisu waxay leeyihiin yani waa la qaybiya culimadu waxay uqaabiyaan sifaat daatiya iyo sifaat ficliya iyo sifaat khabariya ay uqaybiyaan sifaat daatiya waxaa la yidhahdaa waa sifaatka ilahay daatadiisa subxaana watacaala macnaha waxa weeye yani mulaazimka u ah daatada ilahay bay laazimaan sida samciga oo kale iyo basarka oo kale iyo sifaat daatiya la yidhahda ifaat min sifaat lmacaanina waa la yidhahda sifaatka ficliga waxaa la yidhahdaa waa tilmaamaha ilaahay mashiiadiisa ku xidhan markuu doonana wuu samayn markuu doonana ma samaynayo markuu doonana wuu samayn markuusan doonina ma samaynayo macanaa sida masalan istiwaaga oo kaleeto carshigiisuu ka sarreeya sida nuzuulka oo kale sida imaanshaha oo kale ilaa aakhiri sifaatka noocaas oo kale a sida abuurka oo kale markuu doonuu abuuri markuu doonuu dili markuu doonuu noolayn iraadada iyo doonitaankiisaba hadduu shaygu sifadu ku xidhan tahay waxa la sifa ficliya la yidhahda sifada saddexaad sifa khabariya qeybta saddexaad weeye sifa khabariya waxaa la yidhahdaa innaga marka layna fiiriyo binu aadan ahaan sifaadka yani gabalada jirhkeenna ka dhigan sifaadka innaga gabalada jirhkeenna ka dhigan ilaahay subxaana watacaala wixii uu sheegto sida kuweenoo kale ma ah sida yadda oo kale masalan waxa weyaan maaratay wejiga oo kale lugta oo kale farta oo kale ilahi subxaana watacaala waa sheegtay marka binu aadamka marka la fiiriyo waa gaballo jidhkiisa ka mid ah laakiin ilaahay marka loo fiiriyo subxaana wa tacaala gaballo jidhkiisa ka mida ah weyaan la odhan maaye jidhna ilaahay lagu sheegi maayo muusan sheeganin laakiin waxaa la odhanayaa waa sifaat ilaahay uu sheegtay subxaana wa tacaala qaabkay u taallana ilahay isagaa garanaya subxana watacala halkaasaa lagaga hadhi mruuha kamaa jaa-ad waay siday u timid oy usoo aroortay u mara waxba macnaha waxa wey hasii dhexgelina macnaha guudna ka fahma sidaana ku dulmara salafku sidaa ridwan llahi caleyh man jaxada ruuxii diida shay-an wuxuun oo min alasmaai magacyaha ilahay ka mida ah wasifaati iyo tilmaamihiisa ka mida ah, wa qawli ayuu baabu yahay wa qawli llahi tacala buu baabu yahay oo dhahda ilahay uu yihi wahum yakfuruuna waxay diidan yihiin biraxmaani alla yani magaca araxmaan ay diidan yihiin oo ilahay u diidan yihin qul waxaad tidhahdaa nebigow huwa kaasi rabbi rabbigay wey laa ilaaha mid xaq lagu caabudo ma jiro ilaa huwa isaga mooye caleyhi dushiisaan tawakaltu tala saartay wa ilayhi xaggiisuna mataabi noqodkaygu ahaaday sifaatka ilaahay iyo asmaadoo la diido oo la yidhahdo ilaahay maban haba ama macnaha ka muuqda ee fahamka usoo degdegaya daahirka la yidhaaho lagama fahmayo la yidhahho waxaa u horreeyey niman halis ah asalka marka la raad qaado oo xididkooda dib loo baadho yahuud buu salka saaraya yahuud buu salka saaraya in ilaahay la yidhahdo carshigiisa kama sarreeyo oo yad ma laha oo weji ma laha oo kan ma laha oo waxba kama jira waxaas asalkeedu yahuud bay kasii kasoo jeedaa waa marka yani sanad ahaan la dabagalo wa halkaasuu ummadda kaga yimid waxaa ka soo qaaday niman nin la odhan jiray jacd ibnu dirham iyo jahm ibnu safwan iyo niman noocaas oo kale a ah ka soo qaaday markaasay bulshadii islaamka ku dhex faafiyeen taqriiban waa qarnigii labaad awaa-ishiisii waay iyo qarnigii ugu horreeyba awaakhirtiisii bilaabeen waxaana bilowdeen culimadii marka waagaa joogtay ee saxaabada iyo taabiciinta lah aad baa loola dagaalamay ilaa raggoodii odayaasha ahaa lagu xukumay ummadda u edin madaxdeedii iyo culimadeediiba in la laayo markaasaa jacd ibnu dirham la dilay oo yani waxa weeyaan ninkii la odhan jiray yani jahmi waa la dilay oo ninkii la odhan jiray khaylaan dimishki waa la dilay oo yani culimadaa fatwoto in la laayo maxaa yeelay qur-aankii qaybo dhan oo ka mid ah iyo waxyaalihii ilahay sheegtay subxaana watacaala oo dhan ayay diideen qolyaha marka mabaadi'doodii baa marka faaftay waxaa kaalmeeyey oo garab u noqday waayo dhexe baa waxaa furantay thaqaafadii iyo falsafadii ay lahaan jireen reer galbeedku ilan falsafay lahaan jireen caqli ahoo iska jawfaa oon faa'iido lahayn falsafadoodii baa inta la turjumay baa luqa carabiya loo turjumay falsafadii baa marka waxay soo gashay caalamulislaamay soo gashay falsafadii iyo marka waxaa laisla doontay iyo ilahay sifaatkiisii baa miisaan looga dhigay markaasaa kulli darishada lagala baxay waxaa soo baxay muctazila soo baxdayo ashaacira soo baxdayo maturidiya soo baxdayo halkaasay marka ka wada yimaadeen salka hadda halkaasay ku wada hayaan waxayna ka midaysan yihiin ilaahay subxaana watacaala tilmaamuhu sheegtay iyo sifaatku sheegtay oo macnuhu u sheegtay laga leexiyo ama soo la diidaba kulligooda ma jiraan la yidhaha saasay ka midaysan yihin macanaha qaar way wada diidayaan qaar qaar bay ka ogolaanayaan laakiin arrinkay ka midaysan waxa way isbaadkoo la diidan way maana la leexiyo macnahooda laga leexiyo waana arrin halisa ah, weyn waana arrin bidcaa weeyaano salafka lagama soo gaarin macanaha salafka waxaa laga soo gaaray saa in loo daayo saa in loo daayo sida saxaabada nabiga sal lla slam rag badan baa la weydiiyey oo ku jawaabay sideedaa udaa u daaya mara oo kale imaamu maalik oo kale macnaha waa laga soo guuriyey imaamu shaafici sidoo kale waa laga soo guuriyey saa u daaya mara macnaha guud eed fahmaysaan mooye wax hoos samaynina hoos usii gelina mama fahmi karno hoos haddaan usii galno lama fahmi karno maayo la diidi maayo oo haddaad diidaayo waa halis sidaa marka ku mara wey macnaha saasaa nabadgelyadu ku jirtaa wa fii saxiixi lbukhaari saxiixu lbukhaari waxaa ku soo qaala caliyun cali inuu yidhi xaditu nnaasa war dadka uga sheekeeya bimaa yacrifuuna waxay fahmayaan uga sheekeeya waxay fahmi karaan aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an yukadaba allahu in ilaahay la beeniyo iyo warasuuluhu rasuulkii an yukadaba allahu warasuuluhu ma waxaad doonaysaan ilahay rasuulkiisa in la beeniyo wuxuu la hadlayay cali bn abi aalib radi allahu canhu niman waxaa soo baxay la yidhahdo qusaas qiseedo qisooy yani bulshada u qisooy oo qisooyin hore uga sheekeey waxaasaa dhacay oo tanaa jiri jiray waxyaalo badan macmacaan oo markaad dhegaysanayso aada u bogi ka sheekeeya oo aada loo jecelyahay yaa soo baxay qisooyinka dadka ay ku sheegayaana murtasiqay ahaayeenoo waa ku shaqaysanayaan barnaamij ay wax ku doonayaan buu ahaa aada hadda waxaa looga sameeyaa macnaha waxaan ku arki jiray meelaha lafteeda waa ka dhacdaa laakiin waxaa aada loogu sameyn jiray magaalooyinka weyn soomaaliya oo kaleeto niman intay suuqyada istaagaan dadka inay wacdinayaan isaga dhigo oo qisooyin akriya cabaar markay dhexda marinahayaanba intuu joojiyo haddii kusoo rida dhah markuu dhexda marinayo dadku aada ay u marqaansan yihin la judbaysan yahay kusoo rida dhah yani waxa way kuwa noocaas oo kalea waay marka waxay soo qaadayaan oo dadka u sheegayaan wax walba wax jira iyo waxaan jirinba waa isugu darayaan ayaga muhimadooda waxa weeyaan keliya da dadka qulubtooda un kasbada waay jita maanaa marka niman noocaasoo oo kalea soo baxay xiliyadaas xiliyadaasay soo baxeen markaasuu cali bn abi aalib radi allahu canhu iyo rag fara badan ayaa marka nimankii hadalla ka yidhi waxa uu yidhi war dadku waxay fahmayaan u sheega xaditu nnaasa bima yacrifuun waxay fahmi karaan u sheega maana dadka caqligooda iyo garaadkooda iyo fahamkooda isku mid ma aha ruux walba fahamka qadar buu ilahay ka siiyey subxana watacala cilmigana qadar baa laga siiyey marka ruuxa waxaad kula hadashaa ood kala hadashaa wuxuu fahmi karo wuxuuse fahmi karaynin soo maa oo ama mustawihiisa cilmigaan gaadin ama caqligiisaaban gaari karin ka daaya bay macnaa dadka maxaa yeele waxay keeni kartaa inuu ruuxu yidhaahdo wixii diinta ka mid ahaa ee laakiin uu fahmi kari waaye ama caqligiisuba uusan gaarin ama cilmigiisuba uusan gaarin inuu yidhahdo war waxaasi wax jira maaha waxaasi wax jira mehe wax la fahmi karaba mehe waa mustaxiil oo diintii markaa wax ka mida uu beeniyo sidaana markaa uu ku gaaloba khatar uu ku gaalo macnaha marka wuxuu waxay fahmi karaa dadka u sheegay cabdillahi bn mascuud baa sidaasoo hadal noocaas oo kalea isaga leh inaka lan tuxadita qawma xadiida laa tabluquhu cuquluhum ila kana libacdin fitna dadka ugama warantid war qaarkood uusan fahamkoodu gaari karin ilaa qaar baa ku fitnoobu leey qaar baa ku fitnooba oo diintooda kaga fitnooba macnaha su-aasha marka meesha joogtaa waxay tahay isweydiinta leh asarkan muxuu ugu keenay sheekhu baabkan ugu keenay baab asmaa wasifaat muxuu ugu soo arooriyey macnaheedu macnaheedu ma waxa weeye asfaadku waa waxaan la fahmi karaynine dadka ka daaya oo haw sheegina mise waxaa laga wadaa macno kale laga wadaa macnaheedu waxa weeye dadka cawaamta ah iyo dadka aan fahamkoodu fiicnayn iyo dadka jaahiliinta aba asmaada iyo sifaatka qaar ka mid ah yayna fahamkoodu gaari karin masalan markaad ku tidhaahdo tusaale ahaan ilaahay subxaana wa tacaala habeenka qeybtiisa dambe marka la gaadho samadasa kuu soo degaa fahamka ugu horeeya qaadanayaan waxa waaye waa faham khada ah wey khalad a ah waay waxay isku isaga qiyaasanayaan makhluuqii ilaahay iyo ilaahay bay horta isaga qiyaasanayaan markaasa fahamkooda waxa uu soo degdegay oo ilaahay subxaana wa tacaala samada suka markuu usoo degay carshiga korkiisii ma soo baneeyey ila bani-aadamkaa makhluuqaa lagu yaqaanaa meel markay ka tagaan inay baneeyaanoo meel kale aadaan meeshii horey joogeen inay baneeyaan ko ta labaad oo samaawaadkii kale ilaahay ma ka sara mareen oo isagaa ka hooseeya miya fahmiye fara badan oo shaydaan waswaaskii ah ayaa markaba fahamkooda soo gelay markaasay ruuxan wax macquula ma ah inay beeniyaan bayba halis ugu jiraanba marka sifaatka qaarkood ficlan oo aan la fahmi karayn ayna caamada fahamkoodu gaadhin iyo dadka mubtadi'iinta ah ayaa jira sidaa daraaddeed uun dulmarkaa mooye ha dhexgelinina macno noocaas kale ah inuu sheekhu ka wato ayaa suurtagal ah waxaa kaloo laga hadlaa yacni sida inoo imaan doonta insha allahu tacaala asmaada ilaahay subxaana wa tacaala ma mutashaabiha mise waa muxkam sifaatkiisa iyo asmaadiisu ilan diintu qaarna waa muxkam qaarna waa mutashaabih muxkamka iyo mutashaabiha iyo asmaadu ma kamid ba mise kamid maaha insha allahu taala xadiidka inoo soo socdo wa fii saxiixi buaari saxiix buhaari waxaa ku saaroy qaala caliyun cali wuxuu yihi xaditu nnaasa dadka u sheega bimaa yacrifuuna bimaa yacrifuunada lagama wado waxay uun hadda waxay garanayaan uun usheega oo de day garanayaan maxaba looga sheegi lagama wada saas ee waxay garan karaan wy maanaa wax markii loo sheego ay fahmi karaan oo yani waxa weya ka heer saraynin usheega wy maanaa ka ayna garanaynin oyna fahmi karaynin hadduu daruuri yahay oy u baahan yihiin oo diintii ka mid yahayna isaga laftiisa ha u sheegin oo faraha ka qaada maehe tartiib tartiib wey macanaha si tartiib tartiib a tilaabo tilaabo in yar in yar si ay u fahmaan macana saasaa laga wadaa ee sideedaba ka daayaba macnuhu ma ah maxaa yeele diinta qaybo badan oo asaasiyaad oo waxaa ku jira dadku marka horena fahamkooda ay ku adagta dhaqan ahaanna ay ku qasban yihin marka ka daayo oo kaba daayo oo faraha ka qaada ma ahe laakiin waxa weya tartiib si ay fahmi karaan ugu soo qaada wey macana oo u fahamsiiya aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an yukadaba allahu in ilaahay la beeniyo iyo warasuuluhu rasuulkiisa in la beeniyo miyaad doonaysaan macana culimada islaamka ee eh, yani la dhihi karo waa culimadii waaweynaad ee macnaha waxa weeyaan ummadu lahayd saxaabada kadib aad bay macnaha waxa weye kutub aada u badan bay uga alifeen sidii dadka ahlulbidaca ah. ee ilaahay asmaadiisa iyo ku khaldamay loola dagaalami lahaa kutub aada u fara badan imaam axmed baa kitaab ka alifay wiilkiisa cabdullahi baa kitaab ka alifay cabdilcasiiz ilkatani ninkii la odhan jiray xayda kitaabka la yihahda lahaabaa ka alifay oo murisi yani waxa weyan radiyey waxaa ka mid a ah ninkii la odhan jiray abi cabdillahi almarwazi kitaabu sunna buu leeyahay yani ninkii la odhan jiray cuhmaan ibni saciid isagana waxa weye kitaab uu isagana bishir ku radinay leeyahay kitaabu tawxiid oo ibnu khusayma uu leeyahay kitaabu sunna oo khallaal uu leeyahay kitaabkii laalakaayi abu cuhmaan isaabuni ninkii la ohan jiray shaaficiga ahaa yani waxa way ibnu cabdilbar raggaasoo dhan nin walba mu-alafaad bay leeyihiin ay ku radiyeen qolyaha ay ku radiyeen macana qolyaha la radinayana kow waxaa ka ashaacirada kowkaa madhabkan ashcariga ah ayaa kowkaa macana maxaa yeele qolyaha khaldamay bay ku jiraano ku khaldamay arrimaha ficlan raggoodii ajilladahi waaweynaana madhabkan waa ka laabteen ficlan waxaa ragga ka laabtay kow ka ah abulxasan alashcari laftiisa oo kutub ka alifay inuu madhabka ka laabtay waxaa ka mid a ah abubakr albaqillani ninkii la odhan jiray macnaha raggii muxaqiqiintii madhabkooda ka mid ahaa madhabkan ashcariga waxaa ka mid ahaa ninkii la odhan jiray fakrurazi abu xamidin alghazali raggaasoo dhan waa ka laabteen ninkii la odhan jiray macnaha waxa weeyaan imaam lxaramayn waa ka wada laabteen macnaha si cad bay u cadeeyeen inay ka laabteen markay ku daaleen oo cimri badan uu kaga lumay inay markii dambe macnaa waxa wey derbi madaxa ku dhufteen ayna ka laabteen macnaha sidaas wey <clears throat> marka natiijo male aakhirkiisu waa sifir sifir un macna warawa cabdiraaq cabdirazaaq wuxuu wariyey can macmar wuxuu ka warinayaa can ibni taawus can abiihi taawus ibnu kaysaan wuxuu ka warinaya can ibni cabaas buu isaguna ka warinaya anahu ibnu cabaas ra'aa inuu arkay rajulan nin buu arkay ninkaasoo intafada gilgishay lamaa samica markuu maqlay xadiidan xadiidkaasoo caninabiy sal ly sl nabiga kasoo arooray fi sifaati ilahay sifaatkiisana ku saabsan nin gilgishay oo ishayn kari waayey ayuu arkay muxuu la gilgilinayaa istinkaaran diiddo uu diidaya daraaddeed lidalika arrinkaa sifadaa ilaahay uu maqlay ayuu ka gilgishay fa qaala wuxuu yidhi cabdullahi bnu cabbaas maa faraqu haaulaa kuwan cabsidoodu maxay cabsida kuwan haytaay ee ilaahay sifaadkiisa asmaadiisa ay ka cabsanayaani maxay yajiduuna waxay helayaan buuri riqatan dabacsanaan iyo jilicsanaan cinda muxkamihi qur-aanka qeybtiisa muxkamka ah markay ag joogaan oo akrinayaan waa dabcayaan oo way golaanayaan oo waa qaadanayaan macna wayahlikuuna way halaagsamayaan cinda mutashaabihihi qur-aanka qeybtiisa mutashaabiha ah markay ag joogaan oo akriyayaan waa halaagsamayaan macna saasuu cabdullahi uu yidhi macnaheedu waxa weeye cabdullahi ibn cabaas macnaha taqriiban cabdullaahi yani isagoo yar buu ila nabigu geeriyooday salawatullahi wasalaamu caleyh saxaabada qeybtii cimriga la siiyey buu ka mid ahaayo wuu dahay marka bidcooyinkan bilowgeedii waxbuu kasoo soo gaadhay cabdullahi marka maalin maalmaha ka mid a ayuu wuxuu arkay nin xadiidka nabiga sal lay slam marka la akriyo oo sifaadka iyo tilmaamaha ilahay ka hadlaya gilgilanahayo oo ishayn waayey oo ka gilgilinayo diido uu diidan yahay iyo inkirid uu inkirayuu la gelgelinaya markaasuu yihi maxay ka cabsanayaan kuwani waa la yaabka maxay taha cabsida hayse iyo khawfka haya muxuu yahay markii qur-aanka qeybtiisa muxkamka la sheegana waa u dabcayaan mutashaabihiisa marka la sheegana macnaha waxa weeyaan waa halaagsamayaan sidaas way macnaha marka riqadaasi waxaan ujeedaa muxkamka iyo mutashaabiha waa kuwa ah, fii awali suurati nisa lagu sheegay muxkamka waxaa la yidhahdaa waa qur-aanka macnihiisu cadyahay macnihiisu cadyahay la fahmayo waay mutashaabihana waxaa la yidhahdaa waa qur-aanka qeybta aan macnihiisa la fahmay saas waa mutashaabih waxaan ujeedaa yani mutashaabih waxaa la yidhahdaa mutlaq ah qaybina mutashaabih nisbiyaa la yidhahdaa mutashaabiha mutlaqa waxaa la yidhahdaa qayb qur-aanka ka mida oo nina uusan waxba ka culimada iyo caamadu macnaheeda waa ugu siman yihin waxba kalagama fahmayo waxaa ka mid a qeybahaas yani su yani xuruufta muqatacada ee suuradaha lagu bilowda o kale alislaam mim iyo xamiim cayn sinqaaf iyo kaaf haya caynsaad iyo taha iyo xuruufta noocaas kale waxba laga garan maayo culimada iyo caamadu waa ugu siman mid saxaabadu iyo taabiciinta iyo culimadu wax ka sheeg sheegaan haddana sida saxiixa waxba laga garan maayo mutashaabih mutlaqa la yidhahda waa loo wada siman dadkao dhan buu ka qarsoon waxaa ka mid a masalan yani ruuxda yas'aluunaka can iruuxi qul maya yasaluunaka can iruuxi qul iruuxu min amri rabbii saas min amri rabbii un baa layidhi waxba laga garan maayo qur-aankayna kusoo arortay waxaa ka mid a masalan saacadda iyo xilliga imaanaysa ayadana qur-aanka kusoo aroortay haddana waxba laga garan maayo ilahay baa cilmigeeda goonila qaybahaasi waxaa la yidhahdaa mutashaabih mutlaqa la yidhahda qaybna mutashaabih nisbiya la yidhaahdaayo dadka qaarna way garanayaan qaarna way ka qarsoontahay qaarna way garanayaan qaarna way ka qarsoon tahay la yidhahda macana oo masalan waxaa kamid a cilmi badan oo culimada diinta dhex gashay ay garanayaan laakiin dalabatul cilmiga iyo caamada iyo ka qarsoon baa jirta qaybtaasi marka waa mutashaabih nisbi a mutashaabih marka la fiiriyo wey yaa loo fiirinaya caamada iyo marka loo fiiriyo dalabatul cilmiga mubtadi'iinta waa mutashaabih laakiin marka loo fiiriyo culimada diinta dhex gashay mutashaabihma iyagu ay garanayaan macana saas daraaddeed baa waxaa ku kala salaysan ila yani waxa weeyaan yani wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu waraasiquuna fi lcilmi ila allahu haddaad ku istaagto oo waqt taam aada ku samayso aadan raacinin waraasiquunada aada ka goyso waxay noqonaysaa waa mutashaabiha mutlaqay noqonaya wamaa yaclamu ta'wiilahu mutashaabihaas taawiilkiisa iyo xaqiiqadiisa ma garanayo alla mooyaane waraasiquuna fi cilmi waa hadal bilaabanaya marka haddaad xidhiidhiso oo wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allahu waraasiquuna fi cilmi aada isku xidhana yani yani laa yaclamu ta'wiila waxay noqonaysaa eh, cilmi la-aanta iyo garasho la-aantaasi waa mutashaabihi nisbiga ah marka raasikuunta unbaa garanaye may garanayaan dadka intiisa ban bay markaa noqonaysa laakiin culimada raasikiintabaa fahmaya mutashaabihaasi marka markii la joogana mutashaabiha marka waxaa la doonaya sida ayadu tilmaantay wixii macnihiisa la garan waayo inta macnaheeda la garanayo in dib loogu celiyo ilan qur-aanku isagaasfasiriya iscadaynay midka macnihiisa la garanayaana umul ah oo isagaa badan oo isagaa kitaabka asalkiisa inta macnaheeda aan la garanaya waa in kooban intaasi marka waa in intaa loo celiyo wixii la fahmi waayana ilaahay loo daayo subxaana watacala saasaa la rabaa sifaatka ilaahay een marka hadda kudhex jirnaayo mutashaabi miya mise mutashaabi maaha cabdullahi ibn cabaas hadalkiis sida ka muuqata waxaad moodaa inuu ka dhigayo mutashaabi inuu ka dhigayo saasa ka muuqata laakiin labaa loo kala qaadayaayo sifaatka macnahooda asliga ah iyo kayfiyadooda iyo qaabkooda iyo xaqiiqadooda ilahay agtiisa ay kaleyihiin waa mutashaabi wax la garanayana maaha weliba waa mutashaabi mutlaqa wey ilahay unbaa garanay subxaana wa tacaala laakiin macaanidooda oo markii samiic la yidhahdo in maqan laga wado basiir marka la yidhahdo arag in laga wado yani waxa yani xayin marka la yidhahdo nolol in laga wado macaanidaasi yani waxa wey marka la fiiriyo mutashaabi ma aha oo marka la yidhaahdo layna yidhaahdo ilaahay subxana watacaala aayad qur-aan uu ku yidhaahdo ina allaha gafurun raxiim iyo marka la yidhahdo shadiid lciqaab ma isku macnaynu ka fahmayna abadan laba macno soo kama kala fahmayna midna waa baabul macnaha waxa weye waciid weeyaano waa goodi oo waa laynoo goodinahaya war ilaahay caqaabtiisu waa daran tahay oo waa laydin caroon oo waxan ka dhaata la sheegayo halis baad ku gelaysaan waay midna naxariis ilahay waay waa laydin dambi dhaaf waydin naxariisan o ilahay naxariis waa ballaahan tahay marka ilahaas waa in aan ka fahmayno wy laakiin naxariista ilahay qaatay u taallaa oo macnaha ilahi subxaana watacaala maqalkiisu qaatay u yaalla oo rabbi subxaana watacaala gacantiisay u taallaa oo ilahay istimihiisu see u yaalla xaqiiqa ahaan mas'alada dhankaa marka la fiiriyo waa mutashaabi waxba lagama garanay macaanideeda laakiin waynu garanaynaa oo inagama qarsoono macnaha macaanida kale ee aan hadda tilmaamayo macnaha an ibn cabaasin ana rajula anahu ra-aa wuxuu arkay ibn cabaasin rajula nin ayuu arkay oo intafada gilgishay lamaa samica markuu maqlay xadiidan xadiis uu maqlay can nabi sal lay waslam xadiidkaasoo fi sifaati ku saabsan istinkaaran diida ayuu la gilgishay lidalika arrinkaa uu diiday faqaala cabdillahi wuxuu yihi maa faraqu haulaai kuwan cabsidoodu maxay yani maxay ka cabsanayaan maxay isla cabsanayaan maana ilahay sifaadkiisa markay maqlayaan dadka qaarkii oo kale dada wad arkaysa khaasatan dadkii culimada ahaa markii ilahay sifaatkiisa la sheego la yidhah war sidooda ha loo daayo rag badan baa fadhiga ka keen rag badan buusan qalbigooda u adkeysan karayn maxaa yeelay sifaadkana wax kale ka fahamsan yihin sifaadkana waxaaba laga fahmay hadii la sheego oo la sugaba in ay uun tahay uun ilahay subxaana watacaala makhluuqiisa odi khaladkuna kow wuxuu ka dhalanaya inaad marka horeba iskaga qiyaas qaadato ilaahay iyo makhluuqiisa wax islana ma markii la yidhahdo war ilaahay yad buu leeyah o gacan buu leeyahy ilan gacan kale ma naqaano gacan makhluuqun baynu naqaanaa soo ma markada fahamkeena iyo qalbigeena waxaa ku dhalanaya alelaha gacanka la sheegayo waa tan oo kale waa khalad mar fahamkaa ku gelayo waswaaskaasaaba khalada waa ilaahay khaaliq weeye addoommadiisa meel la ugama eka sifo uu isaga dhawaadaanna ma jirto horta taa meel ku eg marka labaad sifadii ilaahay uu sheegtay subxaana wa tacala daatadiisa racsanta daatadiisa ayay raacsanta ka addoommada loo sheegana daatadoodii raacsanta waxa ka dhexeeyana waa magaca intaa u gara macana waxa ka dhexeeyana waa magaca ta addoommadana yad baa la yidhahdaa ta ilaahayna yad baa la yidhahdaa laakiin qaabkay u yaalaan isku mid maa wax isu dhowna maa wax laysaga qiyaas qaadan karana maa waxaad misaalba kuugu filan xayawaanaadka ilaahay wa watacaala soo lug ma lah hawey jawaab soo ma ibni aadamkuna soo lug ma lah labada lugood isku mid ba anadan isku mid maaha maroodigii bani aadamka isku lug maaha yani waxa wey geela iyo ariga isku lug maaha haddana waa wada lug bal sid marka waxaani magaca keliya wadaagaan laakiin qaabkay u yaalaan ta ilaahayna waa mid ilaahay u qalanta subxana watacala iyo sifaatkiisa daatadiisay u qalantaa jalaaladiisa iyo weynankiisay u qalantaa ta makhluuquna waa makhluuqay u qalantaa dacfigooda iyo tabarxumadooda iyo yani liidashadoodii iyay u qalantaa ta ilaahayna subxana watacala isay u qalantaa markaad saa meel u dhigto sifo kasta ilahi baad usugay subxana watacala laakiin shubhadaa tashbiiha hadday ku gasho bas waa waana midda macnaha khalada wey culimo fara badanoo halis gelisay intooda badan niyadnamimaad ku xambaartay inay yidhahdaan ilahay gacan ma laha oo ilahay subxana watacala lug ma laha oo ilahay far ma laha oo ilahay kan ma laha inay yidhaahdaan niyadsami baad ku xambaartay oo ilahay subxaana watacaala tanziihiya oo u diida xumaan oo kala dagaalama inay addoommadiisa loo ekeyso niyad samidaasaa ah ku xambaartay lakin waa khaldamay niyad samidu mar badan baynan waxba kuu tarayn haddii aada macnaha khaldanto marka intooda badanna waa culimo mujtahidiin ah ha ijtihaadeen ijtihaadkii ku khaldameen lagu raaci maayo yaa laga dhiganay marka daliil sheekh hebel baa maray oo imaam nawowi baa maray oo ibni xajar baa maray oo fulaan baa maray oo ilaahay kuguma adoonsanin subxaana watacaala inaad hebel iyo hebel iyo hebel raacdo waa culimo waana khaldami karaa waana saxmi karaa laakiin ilahay wuxuu kugu adoonsaday inaad kitaabka alle iyo sunada nabiga raacdo salawatullahi waslamu caleyh iyo ijmaacii ummadda iyo manhajkii salafka inaad marto taasuu ilahay kugu adoonsaday subxana watacala aaxaad alculamaa si kasta hadduu u cilmi badanya waa gafi karaa waana khaldami karaa waana simbirraxan karaa ilaahayna subxaana watacaala wixii ijtihaad iyo niyasame uga dhaca waa u dhaafaya adigana waajib waxaa kuwa inaad ku dabageli wixii saasoo kale uga dhacay ha ku dabagelin macnaa ku garamar oo yani waxwa ciddii saxsan ku dhacday macnaa maa farada haulaai buu yajiduuna waxay helayaan riqatan yani dabacsanaan bay helayaan iyo ogolaansho ay ogolaadaan cinda muxkamihi qur-aanka muxkamkiisa agtiisa yani ka macnihiisu cadya wayahlikuuna way halaagsamayaan cinda mutashaabihihi ka macnihiisu qarsoon yahayna agtiisa way ku halaagsamayaan oo macnaha way beeninayaan oo way diidayaan walamaa samicad markay maqashay qurayshun quraysh markay maqashay rasuulalahi sal lay slam rasuulka markay maqashay oo yadkuru sheegaya arraxmaan magaca ilaah isagoo sheegaya ayay ankaruu dalika arrinkaas ay diideen faanzla allahu fiihim markaasuu ilahay wuxuu kusoo dejiyey kusoo dejiyey wahum yakfuruuna biraxmaan waxay ahayd xadiidkii saxiixa nabiga kasoo aroray salawatulli wasalaamu caleyhi xadiidkii sulxi xudaybiya heshiiskii xudaybiya markuu nabigu la gelayay salawatulli wasalaamu caleyhi heshiiska la kala qoranayo ee ninkii loodhan jiray suhayl ibni camr oo ergeygii xagga quraysh ka socday ah markay wax kala qoranayeen iyuu nabigu sal lay slam wuxuu yihi qoraalkii bilow cali qoraalka qoray markaasaa wuxuu yihi nabigu sal lay slam waxaad qortaa bismi illaahi araxmaani araxiim ma yani waraaqda lagu bilaabaya la kala qoranayo markaasaa suhayl wuxuu yihi anagu arraxmaan wuxuu yahay ma fahmayne bismika allaahuma noo qor bismika allahumaanu naqaanaa allah bay u yaqaaneen ilaah laakiin arraxmaankan waxaanu fahmayna ma mana garanayso magaca ilaahayna inuu yahay uma haysanee naga tir buud nabigu salawatulli wasalaamu caleyhi wuu yihi ka tir bismika allaahuma uqor sidii baa loo qoray aayadana marka soo degtay oo lagu sheegayo raxmaan bay diidan yihiin weliba waxay ku yidhahdeen anagu raxmaan waxaan u naqaanaa raxmaanulyamaama dhulka yamaamo la yidhahdo raxmaankooda ninkaasaan u naqaana raxmaanyamaam waxay u yaqaaneen musaylamat lkazaab ninkii la odhan jiray yamaamo macnaha odayka ahaa reer bani xaliifa odaygoodii nebinimada sheegtay ninkaasa waxay isku magacaabay raxmaan lyamaama marka waxay yidhahdeen laa nacrifu raxmana ilaa raxmaan alyamaama sidaa daraaddeed naga dhaawidaan raxmaanka waxaan fahmayna me ilahay baa subxaana watacaala eedeeyey magaca ilaahay ee ay diideen yaa lagu eedaynaya marka sooma jeed macnaha aayadana lagama wado allay diidan yihi oo alla way ogolaayeen subxana wa tacala walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalard layaquluna allah sooma ilahay waa ogolaayeen laakiin waxa lagu haysta waxa weye sifo iyo tilmaan ilahay tilmaamihiisa kamida iyay diideen sayd ku diideen way ilahay baaba sheegtay subxana watacaala saas way maana <clears throat> marka dadka diidan baa lamid ah hadda walamaa samicad markay maqashay qurayshun quraysh rasuul alahi sal lay sl nabiga markay maqashay oo yadkuru sheegaya <clears throat> arraxmaan raxmaankaa sheegaya oo qur-aanka ku sheegaya ayay ankaruu dalika arrinkaasay diideen faanzla allahu fiihim ilaahay baa wuxuu kusoo dejiyey arrinkooda wahum yakfuruuna biraxmaan yani aayaddii inoo soo horumartay macnaha wa wey baabka uu sheeku ku bilaabay saas weyan ilahay magacihiisu markaa barbadiin kaad ku baridaba iyo kaad ugu yeedataba waa kii kale wey qul idcu llaha aw idcu araxmaan ayamaa tadcu falahu lasmaau lxusna ama alraxmaan dheh ama alraxiim dheh ama allah dheh kaad ugu yeedhataba waa kii kale wey ilahay subxaana watacaala yani waxa wey waad ugu yeehan kartaa fiihi masaail baabkan masaail dhowraa ku jirta alula masalada koowaad waxa wey cadam liimaan iimaan la-aan yani iimaan iimaankiio macnaha tirmaya waay muxuu ku tirmayaa iimaankii bijaxdi shayin wax la diido oo min alasmaai wasifaat ilahay magacyihiisa iyo sifaatkiisa kamida oo la diidaayo iimaankii baa ku baaba-aya yani gaalnimay keenaysaa wey maana athaaniyatu masalada waxa wey labaad waxa wey tafsiiru aayati racdi suuratu racdi aayadda kusoo aroortay oo iyadana la fasiro ahalifatu masalada saddexaad waxa wey tarku lxadiid tarku taxdiid yani ka waramid la daayo bimaa shay in laga waramo oo layska daayo o laga tago shaygaasoo laa yafhamu saamicu ninka ku maqlayayo uusan fahmaynin ruuxa ku maqlaya wuxuusan fahmaynin ka daa saas maana yani xikmad dacway kutusaysaa dacwada marka dadka loo gudbinayo si xikmad leh in loo goodbiyo oo dadka la miisaamo waxay fahmi karaan iyo mustawahooda heerkooda waxbarasho meeshu joogo caqligooda iyo garaadkooda intuu yahay in la miisaamo kolbana in ay qaadi karaan la siiyo macnaha saas wey oo un guri wax ka weyn la geliyo wuu dilaacaayo qalbi inaan yani waxa weyaan la gelin fahamkooda aan lagu dayin wax ka xoog badan macnaha saasa macnaha waa maartay layna baraya alraabicatu masalada afraad waxa wey dikru lcillati cilladii iyo sababkii oo la sheego ciladu maxay tahay sababka loo diidan yaha muxuu yahay in dadka looga sheekeeyo waxaynu ka hadin sababku waxa weeye annahu isagu yufdi wuxuu gaadhsiinayaa ilaa takdiib illahi warasuulih ilahay rasuulkiisa in la beeniyo ayuu keenaya oo dadka gaadhsiinaya walow lam yatacamad yuusan uba qasinba almunkiru ninka diidaniyo macnaha sifadii markaad diido ama shaygii aad adoonku fahmi waayo markuu diido oo uu inkiro ilaah iyo rasuulkiisii ayuu beeniyey isagu yuusan uba qastin beenin macnaheedu waxa weye aayadii aayadaha qur-aanka iyo axaadiista wax kusoo arooray ma jiraan markaad kaa aada fahmi weydid dee taasi waxay noqonaysaa wax ilaahay yidhi iyo wax rasuulkiisa yidhi inaad ku gacansaydho arrintaasina waa haliso beenin bay keeni kartaa ilahay rasuulkiisa la beeniye maana alkhaamisatu masalada shanaad waxa weye kalaamu ibni cabaas ibni cabaas hadalkiisi liman cid uu ku yidhi cidaasoo istankara diiday shay-an wuxuun oo min dalika ilahay asmaadiisa ka mid wa anahu ruuxaasina ahlakahu wa anahu kaasina inkaarkaasina ahlakahu inuu halaa inuu halaagay ruuxii diiday ilahay sifaadkiisa inuu halaagsamay ayuu macnaha ibnu cabaas u arkaya oo macnaha ku gacan sidaas way marka baabu qawli llahi tacala wuxuu baab u yahay orahdii ilahay uu yihi yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha wa aktaruhum lkaafiruun yacrifuuna waxay garanayaan nicmat allahi ilahay nicmadiisay garanayaan uma haddana yunkiruunaha way diidayaan wa aktaruhum intooda badanna alkaafiruuna gaalo wey baabka wuxuu sheekhu kaga hadlayaa yani ilaahay subxaana watacaala nicmadiisa oo addoommadiisa ugu nimceeyey iyo gallada uu siiyey oo u galay taasaa lagaga hadlaya marka aayaddan ayuu ku tafsiirinaya aqwaashii salafkay kusoo aroortay ku fasireen wuu sheegaya intaa way macna <coughs> marka aayaddu waxay leedahay nicmadii ilaahay bay garanayaan haddana waa diidayaan oo garasho iyo diiddo meel ma wada galaan way wada galaanoo nicmooyinkii ilaahay way garanayaanoo markii roob la siiyo ilaahay inuu siiyo way garanayaan markii barwaaqo la siiyo in ilaahay siiyo waa garanayaan nabadgelyadeeda inuu ilaahay siiyo way garanayaan intaa la garay oo ma odhanayaan wax nicmo aba nalooma gelin nicmooyin iyo barwaaqooyin inay haystaan ilahay siiye waa qirsan yihin laakiin waa diidan yihiin xaggey ka diidan yihin waxay ka diidan yihiin nicmooyinkii ilaahay u galay yaa waxay rumaynayaan oo qalbiga gashanayaan inay cid kale siso masalan sabab asbaabta wax lagu raadsada ka mid a ah, iyay nicmadii u fiirinayaan allihii keenay ee sababkan iyo nicmadaba keenayna way halmaamayaan waa kow oo matala waa inagii soo marnay waxay odhanayaan markii yani roobka u yimaado xidig hebel baa keenay xidig hebel ayaan roobkan ku helay dabaylaa isbedelay waxaasaa dhacay asbaabtiibaa marka ama waxaan asbaabba ahayn ayay nicmadii ilaahay u tiirinayaan xagga marka la fiiriyo waa diido ilahay nicmadiisa ay diideen waa qireen inuu ilaahay keenay haddana waa diideen taa waa la dhihi karaa ta labaadi waxa weeye in ay nicmadii ka mahadnaqideedii iyo shukrigeedii la imaan waayaan oo ay shaydaan ku adeecaan nicmadii yaa bixiyey ilaahay baa bixiyey inay isagu bixiyena waa u ogolaya laakiin daacadeedii iyo amar qaadashadeedii iyo shukrigeedii yay siiyeen ibliis iyo shaydaan bay uga dambeeyaan way ku raaceen macnaha sidaa daraaddeed bay dhinacna ka ogolaadeen dhinacna ka diideen way macna nicmada ilaahi subxaana watacala marka uu bixiyo isaga in lagu aqoonsadaa la rabaa oo isaga looga shukriyaa la rabaa oo isaga loo garto inuu isagu bixiyey kadibna lagaga amar qaato oo addoon ku noqdo sidaasa macnaa waxa wey laguna gartay laguna aqoonsaday laguna rumeeyey lagagana mahadnaqay laakiin haddii macnaa waxa wey aad tidhahdo ilahay baa bixiyey haddana cid kale aad ku raacdo maya saas macnaa yani jidhka ilahay baa ku siiyey oo indhaha ilahay baa ku siiyey oo dhagaha ilahay baa ku siiyey oo yani waxa wey qalbiga ilahay baa ku siiyey oo adoo dhan ilahay baa ku abuuray saa daraadeed ilahi subxaana watacaala nicmadaadan uga mahadnaq isagaa bixiye intaa isagoo sameeyey haddana dad meel kale aad oo ama nin madaxa aada ku raacdo ama mid wadaada aada ku dabagasho ama shaydaan baad kaga amar qaadato ood addoon u noqoto addoonnimada ilahina aad ka tagto soo nicmadii ilahay intaad garatay haddana ma diidin saas way macnaha intooda badanna waa gaala buu ilahay leey subxana watacaala yacrifuuna waxay garanayaan nicmat allah ilahay nicmada ilahay nicmadiisa way garteen oo aqoonsado may diidana yani waxa weeyaan inay tani ilahay ka timid waa garte uma kadibna yunkiruunaha waa diidayaan ka mahadnaqideedii bay diidan yihin waaktaruhum intooda badanna alkaafiruuna gaalo wey hadday diida kulliya tahay oo ilaahayba ma keenin oo sababkanubaan anugu wax ku helay waa gaalnimo kufri o islaamka lagaga bixi taas haddiise laakiin ay tahay yani shukrigii iyo mahadnaqii bay ka tageen iyada lafteeda tafsiil baa ku jira oo tawxiidkay meel kaga dhac ku tahay lafteeda <clears throat> ayb qaala mujaahidun mujaahid wuxuu yidhi maa shay ayuu yihi macnaahu macnihiisu uu yahay yani sheikhu lafdigii hadalka mujaahid muu soo guurin lakin macnihiisi waa hadal wuxuu sheegay macnihiisu uu yahay huwa ruuxaasi aayaddu sheegaysaa qawlu rajuli waa ninka hadalkiisa wey uu yidhaahdo haadaa maali kani waa xoolahaydi waridtuhu waridtuhu waxaan ka dhaxlay min can aabaai aabbayaashay baan kasoo gaadho o ka dhaxlay xoolaad haysato sooma xoolaha aada haysato haddaad tidhaahdo kuwani waa xoolahay anaa iskale war xageed ka keentay awowga iyo yani isikii baan kasoo gaadhayo dhaxal bay ugu soo galeen weliganaanu soo lahaan jirnay sidaasoo la yidhaahdo ayaa waxay tahay yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha saasuu le mujaahid marka waa nin saalan maaha mujaahid waa ardaygii ibni cabaas u ah intaasoo goorbuu qur-aanka ayuu u bandhigay oo xaraf xaraf iyo aayad isula dul in aad u cilmi badan buu marka ahaa marka mufasiriinta salafka qur-aanka fasira ragga ugu horeeya ku jira ida jaaka tafsiru can mujaahid faxasbuka bihi sufyaan thawri ayaa sidaa yii tafsiirku hadduu mujaahid kaasoo gaadho yani waxa weeyaan kumitid oyuusan kaa bakan marka wuxuu leeyahay haddii aad tidhaahdo xoolahaygii waa kuwan waxaanan ka dhaxlay xoolahan awowyada iyo aabayaashoodaan ka dhaxlay aayadda waxay eedeynaysaba waa intaasuu leeyahy muxuu ka wadaa marka ma mujarad haddaad iska waranto war xoolaha aalaada aada sheegataba waa lagu haystaa biya dad badan baa markaa la qabsanaya saa lagama wado haddii ay kaa tahay uun keliyata ka waran uun aad ka warramayso caqiide kama ah laakiin waad ka warramaysaa un xoolahan waxsay kugu soo galeen dhaxal bay ugu soo galeen war xoolaha yaale anaa iskale shita-un hadday tahay oo ka waramida dhib ma laha waxaa yidhi nabigeena salawatulli wasalaamu calayhi maalintuu maka gelayay ayaa waxaa lagu yihi nabiga sal lay slam berrinta gurigiini miyaad ku degi doontaa markaasaa wuxuu yihi sal lay slam wahal taraka lana caqiil yani caqiil ninkii la odhan jiray wax nooga tegayba waxyaalihii macnaha awiyadii ay ka tageen waxbaba noogama tegin waxba noogusa noo dhaafin marka daar inay lahaayeen oo daartoodi waana markaa daartaadi miyaad kudegi daartiini miyaad ku degi doontaa baa layihi marka waa la kala dhaxlaa oo sharci xoolaha waa la dhaxlaa oo anaana waa la yidhaahdaa oo taasi dhib kama socdo lakin dhibku wuxuu ka socdaa xoolahan in aad tidhaahdo dhaxal unbaaba ku helay ilaahay ima siinine ufiirso ilaahay ima siinin aan qalbiga gashado xag ilaahay wax iga yimi ma jire laakin awowgay baa lahaa awowgay hadduu lahaana awowgay baa aniga iga soo gashay laakin ilahay maxaa meesha soo geliya ilahay waxba ima siininba nufna kuma laha meesha wax gacanaba kuma laha taa markaad rumayso wey mida macnaha waxa wey uu mujaahid sheegayo maana ee halista sidaas weya ama mehe yani shay qarsoon sabab qarsoon oon sabab saxna ahayn ayaad xoolihii utiirisay oo wixii utiirisay oo waxaa tii maalan roobka waxaan ku helnay sheekh hebel yani waxa wey ducadiisaan ku helnay karaamadiisaan ku helnay oo sheekh hebelkaad tegeyso waa sabab qarsoon sabab qarsoon ahaade sabab sharciya ma ah sabab macnaha waxa weeye xaqiiqiyana ma aho addoommadu asbaabta ay indhahooda arkaan ee ay tajribe ahaan u arkeenna ma ah waxaan qarsoona sheegaysa marka waxba kama jiro taasoo kaleeto marka waa shirkiya gaalnimo waa haddaad leedahay sababkan unbaa wax isiiye isaga xaggiisa wax kasoo filan wax dhaafsiisan ma jirana ayadana wax gaalnimo way waa mida marka mujaahid u diidan yahay macana laakiin warramid caadi ah dhib male sidaas huwa qawlu rajuli waa ninka odhahdiisa uu yidhi haada kani maali xoolahaygii wey waridtu waxaan ka dhaxlay can aabaa'i yani soomaalidu meelaha kale waa ku fiican tahay markaad tirado war xoolaha yaa iskale anay ugu magacaaban yihiin buu dheh anay ugu magacaaban yihin waa naqaana waa fiican tahay marxam yani mulkigay ku jiraan abaale baa laga warwareegaya anay kollay hadda igu magacaaban yihin wa qaala cawn ibn cabdillahi baa wuxuu yihi yaquuluuna waxay leeyihiin lawlaa fulaanun hebel hadduusan jiri lahayn jiri lahayn lam yakun kada saas maba dhacdeen hebel hadduusan maanta jiri lahayn alalaha ninkaasi halis buu geli lahaa hadduusan ilaahay hebel ku gacan qaban laha haddaan hebel uusan maanta gacan qaban lahayn uusan meeshaa joogi lahayn dhibkaasaa dhici laha waxaa lama helen taas weyaan bu aayadda midda ka hadlayso oo yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha cawya ibni cabdillahina sidaasuu ku fasiray isaguna iyadana waxaa laga wadaa haddii ka waramid caadiya ay tahay oo aada leedahay uun war ninkaasi halis buu galay ama ruuxaasi halis buu galay ama waxaasi hebel baa sabab u noqday dhankaa haddaad ka warramayso warbixin keliya ay kaa tahay iyaduna dhib male laakiin haddaad rumaysan tahay waxa la badbaadiyey hebel un inuu badbaadiyey sabab keliya maahe isaga wax ka sheeya maba jira awalan wa aakhiran asagaa waxaan kadaasa qabtay ilaahay subxaana watacaala kaalmadiisana meesha kuma jirto sabab keliyatana ma aha taa way midda marka gaalnimada halista wailaa ka waramid keliya hadday tahay iyo inuu sabab u noqday dhib male nabigu sal lay slam wakii xadiiska saxiixa ku yihi lawlaa ana lakana fi darki lsfali min annaar awogii abu aalib markuu ka hadlay yani adeerkii adeerkii abu aalib markuu ka hadlayay wuxuu yihi haddaanan anigu jiri lahayn naarta salka ugu hooseeyuu geli lahaa buu nabigu salawatulli waslamu caleyh macnaha wuu u shafaac qaaday oo wuu ergeeyey ergadiisa marka naarta salkeeda inta lagaga soo saaray baa waxaa la keenay meel macnaa waxa weye qarkeeda oo lugaha uu kula jiro naarta laakiin qeyb tigsan oo dhan naarta uu kala baxsany marka nabigu wuxuu yhi sal lay sl lawlaa ana lakaana fi darki lsfali lawlaa buu nabigu isticmaalay salawatulli waslamu caleyh marka waa waramid nebigu male anaa awood wax ku qabtay oo anaa wax u qabtay oo anaa kan sameeyey oo anaa anaa ma ah laakiin waxa weye ilahay sabab buu iiga dhigay macna shafaacadaydu sabab uga dhigay ilahay baa waxan bixiyey laakin shafaacadaydu sabab uga dhigay maana intaa hadday tahay dhib male marka laakiin waxaa la diidaya asbaabta in la cuskada way waxaa laga dagaalamaya wa qaala qutaybatu qutayba wuxuu yihi aayaddaa la fasiraya haadaa yaquuluuna waxay leeyihiin haadaa kani bishafaacati aalihatina ilaahyadanada ergadoodaan ku hellay wy dhagaxyaantan ay caabudi jireen iyo waxaanay ku tiirsanaayeen yaa markii ilahay wax keeno oo nicmo uu siiyey yaa waxay odhan jireen ma ilaahay nama siiniye waxaa noogu ergeeyey toos macnaha ilahay loogama soo gaarin laakiin waxaan ku helay biwaasitati alwliya biwaasitati macnaha asnaam kuwaasaa ilaahay noogu tegey oo noogu ergeeyey oo noola hadlay saa daraadeed bay nagu soo gaadhay aayaddu kuwa sheegaysa kuwaas macna oo nicmadan ilaahay inuu bixiyo garte laakiin haddana waxay u tiirinayaan ilaahay toos nooma siinina dad kalaa nooga soo qaaday saas way macnaha waxaa lamida inaad tidhaahdo awliyada shafaacadoodaanu roobka ku helnay oo sheekh hebel markaanu siyaaradiisii tagnay oo aanu macnaha waxa weye xoolo qalay oo awowgii markaan xusnay ayaa roobkii naloo furay oo xoolihii noo tarmeen oo caafimaad aan helnay waa shafaacadii waay taasoo midda marka la diidan yahayo ilaahi subxaana watacaala maxaa yeelay waxyaalahan sabab xaqiiqiyana maaha waa sabab wahmi a waay sabab wahmi wey wax shafaacayo leeyihinna ma jiro oo macnaha waxa way asnaamtani ay ilahay wax kaga soo qaadi karaan awliyadan adduunka joogta iyo saalixiinta iyo dadka wan wanaagsanna ilaahay subxaana wa tacala aakharo mar la tagay la geray laakiin adduunka inta la joogo ilahay subxaana wa tacaala erge wax kagama soo qaadi karaan waaba geeriyodama qabri bay ka hooseeyaan marka taa weye iyaduna aayadday soo geliyo yacrifuuna nicmat allahi uma yunkiruunaha o ilahi baa toos waxaan idiin siiye idina idinkama soo qaadin wey maana wa qaala qutaybatu wuxuu yihi yaquuluuna waxay leeyihin hada bishafaacati aalihatina kan aan helay waxaan ku helnay ergada ilaahyadanada ilaahyadanadii baa noo ergeeyo ilahay wax nooga soo qaaday oo qaala abulcabaas wuxuu yihi bacda xadiidi zayd ibni khaalid zayd ibni khaalid xadiidkiisii kadib alladii xadiidkaasoo fiihi dhexdiisa u ahaa ana allaha tacaala alle qaala inuu yidhi asbaxa min cibaadii muminun bi wa kaafirun addoommadayda waxaa waa beriistay qaar i rumeeyey iyo qaar i beeniyey alxadii xadiiska soo marnay yani iqra' lxadiida xadiidka akri oo dhamaystir wey macnaha xadiika way xadikan soo marnay waqad taqadama xadiikan waa inoo soo marmaray wuxuu abulcabaas markii yidhi xadiidkan wa haada arrinkani kaiiru waa farabadan yahay fi lkitaabi wasunna kitaabkii sunnada aad buu ugu badan yahay yadumu subxaanahu alla wuxuu caayaya oo dhaleecaynaya man yudiifu cidda u tiirisa incaamahu nicmadii uu isagu bixiyey ilaa hayrihi cidaan isaga ahayn u tiirisa oo wayushriku bihi lana wanaajisa markaas yani ilahay cidaan ahayn u tiiriso marka kadibna wixii ilaahay uu lahaa oo cibaadada ahaa qayb ka siiya macna qoladaasay ka hadlaysa qaala bacdusalafi culimadii salafka qaar ka mid a ah waxay yidhahdeen huwa ruuxaa nicmada ilaahay gartay haddana diiday ka qawlihim odhahdoodii oo kaleeto wey ay odhan jireen kaanat riixu ayibatan wlmallaaxu xaabiqa badda markay marayaan doomihii shiraaca ayay ku socon jireen marka doomaha shiraacana dabaylaha wada markay dabayl wanaagsan marka ay doonta wado oy si fiican u socdaan waxay odhan jireen ilaahay baa waxaan sidan na siiyey oo na badbaadiyey oo socodka wanaagsan na siiyey oo doonta noo waday oo meesha ku baana ayaa waxay odhanayaan kaanat iriixu dabayshaa waxay ahayd maanta dayibatan mid wanaagsan walmallaacu yani ninka doonta wadana xaadiqan xariif buu ahaa yani waxa wey ninka ina wadayna nin xariif bu aha baahi aada u yaqaan hadda dabaylo fiicanna waa socda sidaa daraadeed bin maanta sac fiican ku helay saasay odhanaya warma ma ilaahay baa idin siiye waxaanka idin badbaadiyey mise dabaylahan ninkan birta haya iyo warwareejin hayaa idin badbaadiyey waxa la diidaya waxa weye asbaabtii wax ku dhaceen ee ilaahay asbaabta uga dhigay waxa u tiirinmayna ilahay wax tiiriya subxana watacala saasa la doonaya macana ilahay wax u ilahay baa waxaan sabab ka dhigay hadduu isagu u dooni lahayna sabab mayna noqdeen macna asagoo warwareejinaayo xaadirkao xariifa iyo ilahay la tuuri karaa sooma ragga adduunka ugu khubaraysan ba iyagoo wada ayuu haddana ilahi subxana watacala ka tuuri saas wey dabayl wanaagsan iyagoo socoto haddana ilahi ka tuuri subxana watacala marka waxaan waa mujaradu asbaab saa utaasabray macna ee iyaga isku tirinina kaanat iriixu dabayshu waxay ayibatan wlmallaax mallaax macnaa waxa weye waxaa la yidhahdaa ninka doonta wada ninka doonta wada xaadiqan xaadiqan waxa ninka aada u yaqaano shaygaa la yidhahda wanaxwi dalika iyo wixii lamid a oo mimaa shay ah huwa isaguba jaarin mid ku dureera calaa alsinati kaiirin dad badan carabkood waa hadallada iska dhahna wey macana aada ay isaga dhahno marka asbaabtaas in laga leexiyo oo ilaahay toos loogu tiiriyo sida la doonay sidaas wey fiihi masaa'il batil masail dhowraa ku jira alula masalada koobaad waxa weye tafsiiru macrifati nicma nicmada macrifada garashadeeda oo la fasiro ilaan aayaddu waxay tihi nicmadii ilahay bay garanayaan maxaa laga wadaa way garanayaan waan fasiray wa inkaariha nicmada la diidadeeda la diido oo iyadana la fasiro uma waxa wey tasmiyatu hada alkalaam hadalkaa in lagu magacaabo inkaaran diido linicmati nicmada ilahi la diidan yahay hadalkaa aada sababkii wax ku dhaceen aada u tiirinayso wixii dhacay iyo nicmadii lagu siiyey hadalkaasi waa diida ilahay nicmadiisi la diiday maana araabicatu masaladii afraad waxa weye ijtimaacu didayn laba anis qaban karin oo isdiidan oo laisu geeyo fi lqalbi qalbiga laisugu geeyo qalbigoo laisugu geeyo laba aan is ogolen didaynka waxaa la yihahdaa waa labada shay iska soo horjeeda oon isu imaan karin maanaa labadaan isu imaan karin isu keenayna maxay tahay ya aayaddaa sheegtay waa laba aan isu imaan karin haddana waa isu keenen a saas wey macrifatu nicma uma inkaaruha waa ogol yihiin waana diidan yihiin hal shay ogolo oo haddana diidanow soo wax iska horimaanay maa waa labaa macno wada qabanayna shayga waad ogolaan ama waa diidi laakiin waanan diidanahay waana ogola kala daawe maa laba shay is qaban karayn bay marka qalbiga isugu geeyeen hada bilahi tawfiq sal allahu wasalam cala nabiyina muxamedi wala alihi wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh